gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran habeen wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhowaada barnaamijka xog waraysi idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo talaado ay baxayso arbaca ayaa soo gelayso taariikhdu waxa ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha labaad sannadda labada kun iyo qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah. wararkii ugu dambeeyey qarax uu xigay dagaal toos ah oo ay ku dhinteen sida la sheegay ku dhowaad afar toban ruux ayaa xubna ka tirsan al-shabaab gelinkii dambe ee maanta waxaay ku qaadeen guri ku yaala degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir warar kala duwan ayaa ka soo baxaya weerarkaasi waxaa sidoo kale aad caawa barnaamijka ku maqli doontaan taliyaha ciidanka gaarka ah ee haram cad ayaa ku dhaawacmay weerarka degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir guriga ku yaala ay ku qaadeen xubnaha ka tirsan al-shabaab isagoo ku jira badbaadina u sameynayay dadkii halkaasi ku sugnaa oo ay al-shabaab ku weerareen sidoo kale waxaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa ka dhacay qarax miino oo sida la sheegay loo dhigay garyaqaan garaad axmed gees oo ka mid ah xubnaha markaa waa aadka looga yaqaano magaalada beledweyne kaasi oo ka badbaaday qaraxaasi miino sida la sheegay salaadii cishaha kadib ayaa loo dhigay gurigiisa iridiis barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan saaxiibayaal waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku maqli doontaan taliska milatariga waxa ay warbixin ka soo saareen deegaanka qayaca deegaano hoostaga ee gobolka mudug xubno al-shabaab ah in ay ku dileen sidoo kalena faahfaahino dheeraad ah ayay ka bixiyeen dagaal culus oo halkaasi ku dhex maray ciidamada dowladda iyo xubnihii ka tirsanaa al-shabaab qodobadaas iyo qodobadii kale ee nagu soo korno intaan barnaamijkeena inu ku guda jirna ayaad dhegeysan doontaan saaxiibayaal xubintii kalamaan ayaa sidoo kale qayb ka ah barnaamijkeena gabagabadana waxaad ku maqli doontaan dumarkiyo caruurta danyartiyo miskiinka ma dilo anigu ma dilo walaalahay ma dilo dabaabaad hubaysan badweyn iyo gantaalo luglayrana kadarankadarn waan tiriraya deegaanada dhulkayga aanun ku daaqin calan cawaalo uun dulbaban soo saarista iyo tibinta barnaamijka wada ku jira waa aniga ah saciid cabdiraxmaan cali farsamadu waa shariif cabdulla maxamed shariif sheekeeye waa mar kale iyo xog waraysi ciidamadeennu si weyn bay u adkeen ammaanka isgoosyada dhan way buuxiyeen jidadkiina way xidheen waa run waa run markuu falku dhaco ka bacdi bay isgoosyada qabteen adkeeyeen laakiin foojignaani waa falka ka hor gebigebi ka guri guri ku dumay gacangacan sugtiyo lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku isku maran dagaalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garya garisifiyey gelingelin wahagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan ayaa idin leenahay aynu ku bilownay degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir guri ku yaala maanta waxaa weerar ku bilowday qarax ay xubno ka tirsan al-shabaab ku qaadeen halkaasi sida la sheegana guriga waxaa ku sugnaa oo lagu dabiibaya xubno ciidamada macabiisleyda ah ee kusoo dhaawacmay dagaalada furimaha dagaalka ee kusoo dhaawacmay ayaa lagu dabiibayay sida la sheegay iyadoo khasaare xoogan uu ka dhashay weerarkaasi ku dhowaad afar iyo toban ruux ayaa la sheegay oo macawiisleyda ka mid ah in weerarkan lagu la-yahay oo ay ku dhinteen sida uu sheegay taliyaha ciidamada macawiisleyda oo lagu magacaabo cabdulaahi cabdi xasan oo ah taliyaha ciidamada macawiisleyda qeybta deegaanka iji oo dhowaan weerar ba-an al-shabaab lagu geystay oo xubno fara badan oo al-shabaab ah lagu dilay sida la sheegayna weli markaa ay halkaasi dagaal uu ka jiro taliyaha oo lagu magacaabo cabdulaahi cabdi xasan ayaa igaaga warbixiyey khasaaraha ka dhasha weerarkan sidoo kale waxaan wax ka weydiiyey eh, xubnahan waxa meesha loogu hayay maadaama isbitaallo waaweyn magaalada ku yaaliin sababta loo geyn waayo wallahi arrinkaas waxaan u arkaa haddii ilaama dhibaato soo korortay sababtoo ah dagaala madaxda soomaaliya ee maantay maaragtahay ciidamadii ugu xooga badnaay joogaan maaragtahay in lagu beegsado dadkii kusoo dhaawacmay dagaalihii ee maaragtahay lagu lagu baarinayo in lagu sii weeraro oo maaragtahay dhibaato loogu geeyo bukaankii haddana maanta lagu sii dilo ammaan darro awgeed baa dhibaato aada iyo aadan la filay ilaa iyo intay la egyihiin khasaaraha ka dhashay weerarkii maanta lagu qaaday intaad ka warhayso wallaahi intaan ka warhaya afar iyo toban inay dhimataan la sheego wax badanna ay dhaawac yihiin welina ay maaragtahay aan la hadda dhamaystirkooda aan la ogaa karin oo ay maaragta ciidamada ammaankana ay ku weeraaran yihiin ayaguna ay waaga heraagooda ay ku dhex jiraan maaragtahay aan la kala saarin aan waaga ayna tirakoobnayn dad mm-hmm geeridu laakiin afar iyo toban waa lasoo gudbiyo soo gaaray afar iyo toban inay ku dhimato dadkii ee meeshaas loo geeyey kusoo dhaawacmo dagaalihii hiiraan al-shabaab hmm. waayahay inta dhaawaca ah oo macaliisleyda halkaas ku sugneed tiradooda guud meeqa camal ayay qiyaastii ay gaarayaan tiradeeda waa farabadneed maaragta inkastay waxba mar ay maaragtahay w bogsoogaaba ay maaragtahay kasii tagayeen hadda qiyaasta konton ilaa todobaatan meeshaas ayaa loo hayaa saasaan maaragta qiyaastooda saasaan qiyaashaada markii hore maxaa xaafad loo geeyey isbitaal maxaa diiday in lagu dabiibo oo la geeyo isbitaalada waaweyn ee muqdisho askarta maadaama ay ahaayeen niman eh, ama lafuu ka jabeen ee eh, maaragtaay eh, lasoo xariyay isbitaalka lagu soo kabay dhamaystirkii maaragta dhaawaca iyo bogshoodkii bogshoodkii maaragta soo bogshooday waaye dadkii dhaawac cusub oo hadda la maaragta isbitaalea yaaliin maalmaha dhawaay dhaawacma laakiin dadkii lix bilood shan bilood afar bilood dagaalaha bilaawgoodu soo dhaawacmay ee amba lug ka jabay amba gacan ka jabay amba feeraha ka dhaawacmay ee maaragtahay daawadii usoo dhamaatay balka dhamaystirkii iyo xaraarintii iyo maaragtahay xanaalayn meesha loo geeyahay waxaa warar soo baxay ay sheegayaan in ehelada qaar ee la joogay dadkaas dhaawaca ah iyaguna meesha waxyaalo lagu gaarsiiyey warkaas maxaa ka jiro aada iyo aada waa jiraa warkaas waa jiraa dad badan ee amba dhaqaatiira amba dadka ehelka oo dadkaas soo booqanaya amba maaragtahay la joogay inay wax ku gaareen waa maaragtaa aada iyo aad waana wax la fili karo oo dadku keligood meesha ma joogaan marka ugu dambeyn warka waa maaragtaa eh, saacado kadib dhamaystirkiisa waa heli doonaa balse haddan inta ognahay khasaaraha intaas wa sidee u aragtaan marka in idinkoo dagaaladii jiro oo furiimaha dagaal ka dagaalamayo muqdisho lagu bartilmaameysado dhaawiciina ee lagu beegsado wallaahi aada iyo aad waxyaalahan labal-aanaa filaday waaye in maaragtay eh, xamar dagaal madaxdii soomaaliya ee maanta dowladdu ugu xooga badneeday ee maaragtahay dhaawacii lagu xamaaleeyay maanta lagu beegsado waa waxaan aan la filanayn ee goobta lagu weeraray oo ay ku sugnaayeen waa goob inta badan hareeraheeda ammaan ay tahay oo ay xarumo dowladeed ay ku yaalaan maxaa suurtageliya isdhihi kartaa in weerarkaas aadka u xoogan oo halkaasi ka dhaco wallaahi taas waa kolba ogaadi baa laga ogaan doonaa balse waa maaragtahay un arin maaragtaa aan la filanayn markadi baa laga ogaan doonaa dhibaatadaas iyo maaragta cidii ka dambeysay marka ehm, markaa mar ka dambeysaan xiriiraan maaragta iyo dhibaatadaas maaragta iyo ujeesakeeda wixii laga ogaadaan kula soo saasiin waa gartay ma idiin muuqataa marka in dayac amni uu jiro sidaasina ay keentay in ilaa iyo gudaha ay u galaan kooxda weerarka soo qaaday tirada intaas la egna ay ku dhimato weerarka aad iyo aad aad iyo aad dayaca waa maaragta qoraanba maaragta uga dhici jirtay xamar wax maanta nagu cusub maaha balse hadda bukaamo sidaas oo kale maarata sida hadda maanta dhacdoo kale weli waa qorshe nagu cusub in maaragta dad qaasa oo maaragta meel lagu daweynayo bukaanaa in maaragta si gooniya loo weeraray oon ciidan iyo midnaba aan ahayn bal iska arrimo soo kordha iyagun kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidamada macwisleyda oo igaga warbixinayay sababta keentay in weerar lagu bartilmaameedsado magaalada muqdisho gudaheeda ciidamadii macwisleyda ahaa ee kusoo dhaawacmay furimaha hore ee dagaalada ay ka socdaan weli waxaad maqlaysaan barnaamijka xog waraysi isla weerarkan ayaan ku guda jirnaaye wariyeyna cabdiraxmaan axmed gacaal ayaa goor sii horreysay wuxuu u warramay cali cilmi salaad waxauna uga warbixiyey xaaladda ka taagan magaalada muqdisho gaar ahaan degmada cabdicasiis goobtii maanta weerarka uu ka dhacay ee xubnaha ka tirsan al-shabaab ay weerarka ku qaadeen cali waa mahadsan tahay waxaan ku sugannahay agagaarka galabta goobtii ay weerareen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab isla markaana weerarka qaraxyada ku bilowda uu ka dhacay lama hammaanka qaybahooda kala duwan ayaa hadda soo afdiray weerarkaasi iyaga oo sheegay inay dhammaan dileen xubnihii al-shabaab ee weerarka ku qaaday gudaha gurigii ay ku sugnaayeen ciidamadii macawisleeda ee dhaawacyadu ay ka soo gaadheen dagaalada ka socda gobolada dalka gaar ahaan gobolka iiraan waa yahay cabdiraxmaan sida uu weerarku ku bilowda mahorka hore wararka qaar waxay sheegayaan in gaadiid laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa ee uu ku bilowday kadibna dagaalamayaal hubaysan ay gudaha u galeen caliow dad taa sugnaa amba dad ku sugnaa goobta oo aan la hadalna waxay inoo sheegeen in markii hore ay dad isku soo xira walxaha qarxay isku qarxiyeen albaabka hore islamarkaana halkaasi ay ku geeriyoodeen askartii ilaalada ka ahayd guriga waxay kule sheegeen in markii qaraxyadu ay dhaceen kadib ee gudaha ay galeen koox hubaysan kuwaas oo ka dagaalamayay ilaa iyo fiidkii hore caawa ma sheegeen tiradooda inta ay ahaayeen dagaalamayaasha gudaha u galay guriga ilaa hadda lama xaqiijin karo tirada rasmiga ah ee dagaalamayaashii gudaha ka weerari tagaysa ee goordhow ciidamada dowladda ay guulaysa inay soo gabagabeeyaan weerarkooda eh, wararka qaar waxay sheegayaan inuu dhaawac soo gaaray taliyihii ciidanka haramcad cad eh, wararkaasi maxaa ka jira cabdiraxmaanow saraakiil eh, ka tirsan ciidamada oo ku sugnaa goobta waxay sheegeen in taliyihii ciidanka haramcad cad fanax uu dhaawac u soo gaaray islamarkaana saraakiil kale amba ciidamo ka tirsan harmacad uu sidaasoo kale dhaawac soo gaara balse uusan dhaawacaa mid daran islamarkaana ay weli wadaan howlgallo iyo baaritaano ay ku xaqiijinayaan goobta ay hadda kusoo gabagabeeyeen weerar waa yahay waxaad ka mid ahayd wariyaashii goobta tegey intii aad joogtay indhahaagu maxay qabteen haddii ay jiraan dad dhaawacyo ah ama dhimasho ah iyo dad la soo badbaadiyey marka ma jirtaa wax khasaare ah oo shacabka aad la wadaagi karta oo indhahaaga ay qabteen adigoo markaa fiiriso goobta oo ahayd goob aad mashhuur badan islamarkaana wada ciidan naqatay waxaa gudaha laga soo saaraya dad shacab ah iyo ciidamo dhaawacya laamaha maanku waxay sheegeen markay weerarka xaqiijiyaan inuu soo gabgabo ay la hadli doonaan saxaafadda marka laga soo tago in guriga la weeraray ee dhaawacyo ay yaaliin ma jirtaa shaksi si gaar ah u degan ama siyaasi si gaarah u degan gurigaas goobta la weeraro waxaa ka agdhow guryo ay degan yihiin dad ka tirsan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo ugu horreeyo gudoomiye ku-xigeenka gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee aqalka sare cali shacbaan iyo saraakiil kale oo ka tirsan militariga balse ilaa hadda lama xaqiijin karo bartilmaameedku iyagu ahaa balse si guud marka la fiiriya laamaha maanku waxay sheegeen in kooxdii weerarka soo qaatay ujeedkoodu ahaa in ay galaan gurigii ay ku sugnaayeen ciidamada islamarkaana halkaasi ay ka dagaalamaan aaduu mahadsan yahay wariyeenna cabdiraxmaan axmed gacale ayuu ahaa oo goorsii horreysay cali cilmi salaad uga warbixinaya weerarka khasaaraha badan dhaliyey ee degmada cabdicasiis guri ku yaala ay ku weereen xubno ka tirsan al-shabaab halkaasi oo lagu dabiibayo xubno ka tirsan ciidamada macabiisleyda weerarka ayaa waxaa la sheegay in ilaa iyo waqtigan uu soo gaaray cabsi xoogan ayaana ka jirta weli ee ciidamadu gudaha uma aysan gelin goobaha qaar oo ma aysan gaarin sida ay sheegayaan xogaha dagaalka eh, ayaa qaboobay oo sidiisi eh, galabta uu socday waa uu ka yara degay balse waxaa laga cabsi qabaa in miinooyin iyo rag jaakado miino markaa ay ku xiran tahay ku hubaysan ay gudaha ku jiraan sida tuhunka uu yahay ee khasaaraha aan helayno wararka ka imaanaya halkaasina waxa ay sheegayaan khasaaraha ka dhashay inuu eh, gaaraya ku dhawaad labaatan ruux oo ehelada dadka qaar oo halkaasi dhaawaca ugu sugnaa oo lagu dabiibayay inay ku sugnaayeen goobta marka weerarka uu dhacay nabadiid alladiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dab nimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diidday shacabka daawo uma aha qaran dooni mayne ha la dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta garya garisirtiyey gelingelin ka daran wagaag saaxiibayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka xog waraysi idaacadda kulmiye ee magaalada muqdishona wada kaga imaanaya haddaba weerarada lagu qaado xarumaha ciidamada dowladda muddooyinkii dambe waxa ay noqdeen kuwo sii badanaya siiba kuwa ku yaala amaba ay ku leeyihiin ciidamada iyo talisyada ciidamada kala duwan gobolada oo inta badan weerar lagu qaado magaalada muqdisho sidoo kale weeraro ayaa ka dhaca oo lagu bartilmaameedsado xarumo dowladeed oo ilaa iyo hadda aan waxba laga qaban laamaha ammaanka sababta ay wax uga qaban layihiin waxaa qadka taleefonka noogu jiro falanqeeya arrimaha amniga ka faalloodo oo lagu magacaabo maxamed xaadir nuur soo dhow maxamed xaadir nuur waxaad ku soo dhowaataa codbaahiyaha idaacadda kulmiye bal ka warbixi bal sidee wax looga qaban karaa laamaha ammaanka maxaa la gudboon in ay sameeyaan si wax looga qabto weerarada al-shabaab ay ka geysata magaalada muqdisho oo loo baahan yahay in si weyn loo adkeeya amniga ah, bismillah mahadsan tahay eh, adiga iyo dhegeystayaasha rediga kulmiyana waa salaamayaa eh, runtii waxaa nasiib daraa oon aad dadka soomaaliyeed iyo cid kastoo yacni eh, danaynayso arrimaha soomaaliya khaasatan yacni caasimadda soomaaliya waxayniyajab iyo murugo iyo urkutaalo ku ah waxyaalaha dhacaya waxaa nasiib daraa oo aad u nasiib daraa weliba iyadoo caasimada soomaaliya oo labaatan kilomitr isku wareeg ah in yacni ciidamo soomaaliyeed oo banaanka u baxay oo goobo oo aad maaragtay eh, kaga durugsan caasimada ka dagaalgelaya oo maaragtay eh, eh, goobaha ay kooxahan argixisada ay ku sugan yihiinna kula dagaalamaya banaanka in maanta ay ku badbaadi waayaan caasimadii soomaaliya oo labaatan kilomitr isku wareega oo ay ku sugan yihiin taliyihii boliiska soomaaliyeed taliyihii nabsugida qaranka iyo intaana saraakiil oo ciidama oo magaalada ay toddoba laami ka kooban tahay iyo iskuisku tirsano oo intaasoo degmo la og yahay oo maamulo leh oo intaasoo maaragtay waaxyo iyo laamo leh waxaana nasiib darada dadku ay aad kula yaaban yihiin ay tahay sababta keenaysa in yacni caasiman intaas ayadoo aan ognahay in taliyaha boliiska soomaaliyeed uusan soomaaliya o dhan maanta uusan mashquul ku ahayn taliyahana wasaaradda qaranka ee soomaaliyeed u soomaaliya dhanka mashquul ku ahayn yacni in maanta awood laskugu keeni waayeen caasimadan oo labaatan kilomitr iskuurega eh, cadad ahaan lagu qiyaasayo in ay maalin walba ay wax ka dhacaan yani meelo si qaasa ah loo ilaaliyo ama meelaha la yidhahdo waa ugu amin badan yihiin waa nasiib daro waxaa kaloo nasiib daraa in aragtida ciidamada amniga ama saraakiisha ammaanku ay ay halka ay magaalada caasimadeeda ay ka ku dadaali lahaayeen ee doorbidayan inay dhagaxaan maamulkii hore uu magaalada ku gooyay ay soo qaataan oo iswaabadii nidaamkii ka horreeyay uu ay sameeyaan waa nasiib daro kale dabcan arrintan amniga eh, waxay u baahan tahay farsamo iyo maaragtay eh, eh, iyo iyo iyo taxliil iyo maaragtay in xisab xoog badan lagu sameeyo in la dejiyo istaraatiijiyada lagu shaqeynayo hadda mid ka duwan oo maaragtay dadka soomaaliyeedna yani waxtar u ah marka wax oo intaba in laga sheego layihahdo waxaas waxaas waxaas kuma ma soo koobayso amniga shaqadiisa ama howlaha amniga laakiin waxaa keliya oo dadka aan u sheegi karnaa sababaha ay ku dhici karaan ayadoo intaas awoodood magaalada ay haysato oo xoogaas o dhan magaalada ay hayaan waxaas ay dhacaan sababta ay ku dhici karto ayaa waxay tahay waxyaalo aad loogu naxo laga qalqalo oo maaragtay rajabaan dadku abuureyso ugu dambeeya waxaan caasimada ku arkayna dhagxaan lasoo rarayo oo jeedka lagu goynayo dadku marka rajadii ay qabeen in bedel eh, amni la heli doono waxay ku abuurtay arrin kale waxay gelisay shaki waxay gelisay cabsi waxayna u muujiyaan runtii laamaha ammaanka ee caasimada ka shaqeeya in markay dhagaxdii iyo cusub ay dhigteen in magaalada amnigeedu khatar yahay in yani kooxdii loo dagaalamayo ay eh, naf badan leedahay oo maaragtay eh, ay dagaal weli u diyaarsan tahay oo awood xoog badan ay haystaan marka rajada noocaasa oo iyo rajabeelka shacabka la gelinaayo waxaa mas-uuliyadeeda qaadanayo ama yani la rabaa in lagula xisaabtamo ama yani wax laga weydiiyo askaasta maamulka ama taliyaha boliiska gobolka ha noqdo ama kalmawsulida ha noqdo ama yani hay-adaha kale ee dawladda ay ammaanka qaabilsan ha noqdaane waa in su-aale laga weydiiyaa oo la weydiiyaa sababaha ay ku dhacayaan waxaan ogeyn in xarunta gobolka weerar ka dhacay waxaan mm. ogeyn in rosa madaxtooyada dalkeeda weerar ka dhacay waxaan ognahay waxay maanta dhacay maalmo ka horena way dhaceen dabcan waa nasiib darra marka in yani ciidanka soomaaliyada qalabka siya ee magaalada banaankeeda ka dagaalgalayaan ayagoo kulayl iyo dabayl iyo ciid iyo maaragtay dhul xowda ay ku jiraan in ragga maanta caasimada amnigeeda loo dhiibana muhiima oo runtii ay ku adag tahay shaksiga caadiga ah inuu maro ay dhibaata ay maarata ay ka geysato gartay waa gartay maxamed eh, ciidamada boliiska ayaad ka dhawaajisay eh, jagboyntiyada magaalada muqdisho ee eh, isgoosiyada inta badan waa laga qaaday amaba dhammaan ayaa la dhihi karaa waa laga qaaday ciidamadii boliiska ahaa marka sidee arrinkan boliiska marka wax looga weydiin karaa horta haddaad maqasho ciidan yani soomaaliya ama adduunyada waxyaala waxaa jira oo basicalya ama aas-aas u ah ciidan walba oo dhismaya soomaaliya markaan kasoo qaado ciidamadii ugu horreeya soomaaliya la dhisay boliis bay ahaayeen Eh, ayagaasaa marka ammaanka xasimadaha eh, eh, ama magaalooyinka ka shaqayn jiray de boliis meel laga qaaday oo ashkaas kale ama kooxo kale oo madax kale loo bixiyey ay la wareegeen yacni waxyaala aada laftirkeeda su-aala in laiska weydiiyo mudan waayo hay-adda intelligencyga ah shaqadeeda waa la yaqaanaa taariikhana yani boliiska ka tirsanaan jirtay laan boliiska ka go-dee noqotay halkay marka awoodda ayaga laftirkiisa loo siinaayo in maaragtay dalkii isku tababarna maahan isku yani isku qaabna uma howlgalaan marka askariga boliiska waxaa la baraa marka horeeto yani dibba soo maraa qaabka yani askarinimada caadiga ah ama agabka ciidamo isticmaali karo iyo waxaasu soo qaataa kadibna waaa waxaa u raacdo yani qaanuunka iyo sharciga maaragtay ila dhaqanka bulshada laakiin askariga laleeyahay waa nabad sugada qori ku xaasimada caasimada isgoysadeeda taagan asaga maxaa lasoo baray su-aasha meesha taalla waayo hay-adaha intelligencyga waxaa loogu talagalay waa informationka ama macluumaadka raadiyaan xogtay raadiyaan waa ciidamo sirta oo qarsoon waddan walbana waa leeyahay marka laakiin soomaaliya hadda ama muqdisho waxaan ku arkeynaaba askar hubeysan oo jeezo joogta oo xadbilaada wadata oo yani wada qalabeysan oo sida ay ciidamada ku qorteen iyo sida maaragtay tababarada ay soo qaataan iyo cidda soo tababartay aan laga wareerino ay yihiin askaas un maaragtay madax loo bixiyo magaaladii wada qabsiyey marka su-aasha in lasweydiiye tahay waxay tahay hada joogaan ama boliis hal yihahdo ama nabadgad hal yihahde tirada ciidamada intaas la eg ah ayadoo jooga oo jigul jigul buu xiran yahay oo meel walba ay ayaga u joogaan oo isgoos walba ugu talinayaan oo magaaladan wada ognahay sida ay tahay see waxaan ku dhici karaan waa waxa eh, dadka soomaliya isguuguunaya midda annaga aan dooda ah, ama ama diyalada saarana waxay tahay waxaan sidee ku dhici karaan yaa mas-uuliyadda loo loo loo qaadaya eh, nin eh, maaragtay ka tirsanaa ciidamadii ruuska soviet unionkii waa la weydiiyey su-aal ahayd yacni markii uu kusoo biiray ciidamadan sirdoomkooda waxaa la yidhi cadowgiina koowaad ee aada la dagaalamaysaan wadankee waayo markaasu wuxuu yidhi cadowgeena koowaad waa ka nagu dhex jiro mar labaad ku celiyo waa ka nagu dhex jiro mar saddexaad wuxuu yidhi waa waxyaalaha dibadda marka haddaana la fahmin cadowga kow laba saddex wuxuu ka bilaabanaya waa askariis muxuu aaminsan yahay shaqadiisa maxay tahay waxaan dhacaayo muxuu kaalin ku leeyahay haddaan la ogeyn dhibaatada soconaysa waa gartay hay-adaha garsoorka ee cadaaladda ku shaqada leh iyo lamaha ammaanka gaar ahaan kuwa sirdoonka muddooyinkii dambe saraakiilla la xiriirinayay inay ku lug lahaayeen weerar muqdisho ka dhacay xiriira lahaayeen al-shabaab ayaa lasoo bandhigay oo lasoo qabtay xukunno ayaa ku dhaca qaarkood kaas waxqabad lama dhihi kara miya dabcan marka loo fiiriyo waxa la qabanayo iyo waxa dhacayo horta yani shalay waxaa la haystay yani waxyaalo oo maaragtay marmarsiya oo laleeyahay magaaladii hareeraheeday joogaan shabaabka magaaladu ka dhex dagaalamaya geesuhu jooga laakiin maanta in xaradheere ciidamadii qalabka sida soomaaliya ay caawa baryayaan oo ceeldheer iyo masegowaa iyo deegaanadii aadka ufogaa ilaa hiiraan ilaa mudug la taagan yahay oo howlgallo xoogaana ay socdaan anigu waxaan rabaa waxay tahay wadayaal ayaan sax waayo waxbay qabanayaan laakiin waxqabadkaas waa boqol kiiba hal iyo labo waayo lama rabo waxaa la joogaa waktigii boqol kiiba boqol wax la qaban laha waxaa la joogaa qofka muwaadinka soomaaliyada caasimada ku nool waktiga uu dareemi lahaa meela ku nasto askariga banaanka ka dagaalamayo markuu caasimad yimaado waa inuu heli karaa amni uu ku nasan karo laakiin haddii banaankiina uu nabad ku haysta markuu gudihii yimidna lagu weeraraayo macnaheedu waxay tahay magaalada ayaa si kale u shaqaynayso iyo dadka amniga haya marka waxaa laga hadlayaa midaas dadka la qabanayo saraakiisha ama magacyada loo bixinayo maxkamadaha xukumayaan waa boqolkiiba hal meesha shaqada la rabo waxay tahay magaalada caasimad waaye labaatan kilomitr ma weyna waa la ogyaha jeedka laga soo galo xareeraheeda la yaqaan dad ku noola la garan karaa sidaasaa la garan karaa in la helo yani dad designer a ah oo security designer samayn kara oo inta qorsheeya ama design gareeya kadibna qorsheeya kadibna istraatiijiyad cajiiba ah inta la soo baxo waddankan ku xasilin kara waa in la hela haddaan la helin oo sheekada mushaarka inta la iska qaato garaadada la iska xirto hoteeladana kafay lagu cawo ninkii maskiinka ahayo boorka yaziidi kulaalkii qoraxda jooga markuu caasimadda yimaadeen ammaan ku helin micnaheedu waa arrin xanuun badan waa runtii waxa aad noo xanuunjinaya inay qayb ka tahay wax la aqbali karana maaha marka waa in golaha baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay su-aale ka weydiiyaan sababaha ay waxaas u dhacayaan haddaan kaa su-aal ka imaanina dee qof walba shaqadiisu wadanaya mas-uuliyadda yacni amni oo xoog badanna caasimadda laskama saarayo marka caasimadda waxay u baahan tahay dib u habeen amni oo xoog badan oo ka imaanayso xafiiska ra-iisul wasaaraha xafiiska madaxweynaha iyo maaragtay gobolka banaadir ayadoo taasi la helina yani ashkaastan mushaarka laska siiyo magacyada kala duwan hala baxaanay ama caasimada jooga ayagu waxa weyn ay soo siyaadin karaan mala in ay moogtahay dhibaatadu ay sii socoto moogiya waayahay ciidamadii ka dagaalamayay magaalada ka banaanka oo gobolada kusoo dhaawacmay in weerar lagu qaado goob lagu dabiibayay maxay ka dhigan tahay waa xanuun badan tahay waa nasiib darro waaye adduunka kama dhicin sababta ciidamada wadamada banaanka ugu baxaa marka fasaxyada inasiinaa soo qaataan waxyaalaha ay ku eh, naaloodaan ama ay xasilooni ku dareemaan waa caasimadahooda haddii caasimadii soomaaliya waan ku celinayaa caasimada soomaaliya oo ay joogo taliyaha taliyaha boliiska soomaaliyeed soomaaliya waxaa ognahay in sideed iyo tobanka gobol ama maamul goboleedyo noqdeen uusan mashquul ku ahayn taliyaha nabadsuguda qaranka mashquul kuma aha gobolada soomaaliya oo dhan yani saraakiisha ka hooseysa gobolka loo xil saarayna laftirkooda meelo kale marka ayagii awoodahaasoo iskaashanaya ciidanka ugu badan oo caasimada joogo inay haddana waxaas dhahaan oo shan qofood iyo lix qofood iyo toban qofood meel ka guubtay oo meel kharibtay yani wax la akrisan kara maa waa nasiib waxay dabarjab ku noqonaysaa marka ciidamada banaan ka dagaalamaayo waxay ay dhaawaceysaa yani moralka shacabka oo baryahan dambe muujinaya in shacabka isbedel nacaawo qurux badan soo socdo waxay meesha ka saaraysaa yani aaminaada lagu kalsoonaada hay-adaha amniga marka caasimada in laga dhigo meel furin ah oo dhagxaan inta la xero ciid la dhigo yani cadowgaaga haddii aad gurigaaga dhexdiisa difaac ka gasho micnaheedu waxa waay inaad dabtay khatarna waxaa ugu jirtaa in weerari doono lakin markaad gurigaaga banaankiisa difaaca ka gasho waxaad heli kartaa marka nafis ama eh, xal marka dhibaatada aan arkayna waxay tahay waddada kasoo bilaa wadnaha wixii inta ka ayaa dhagaxaantii maxaa cabdullahi farmaajo dhiga dib loogu celiyey magaalada qaybo badan way xireen aad inkastoo baryaan ay meelo qaarkiis ka qaadeen haddana laakiin aragti waktigaa la filaayo ma ahayn ayadoo sidaas eh, ay tahay hadiiba nabadgelya lagu heli lahaa way wanaagsanaaneed lakin ayadoo sii taagan tahay ayaa haddana waxaa la samaynaya dhibaatadaas dhacayaan dadkii la dilaya yani eh, masaakiintii maaragtay la boobaya eh, culays intaas la eg sameynaya marka qof walba wadnaha mhm. barta ku hayo cabsi dareema asoo caasimadii joogo oo ciidamadiina meelo badan qabsanayaan waxay aad iyo ilhaano ku tahay iyo meelkadac dadka mas-uuliyadda amniga caasimadda haya aadaa umahadsan tahay maxamed xaadir nuur waa kaga mahad celineynaa sida quruxda badan ee aad noogala qeyb qaadatay kaasi adigaa mudan dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada walle waa dhab godob godob dhashiyo qalawaada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran waa hagaag saaxiibayaal weli waxaad maqlaysaan xog waraysa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho na wada ka imaanaya markana haddii aynu egno magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa ka dhaca caawa qarax miino oo aada u xoogganaa ah oo laga maqlay qaybo badan oo ka mida ah magaaladahaasi waxaana sida la sheegay lagu bartilmaameysan rabay garyaqaan garaad axmed gees garyaqaanka ayaa ka badbaaday qaraxan waxaana loo dhigay albaabka gurigiisa sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah waxaana loogu xiray guriga albaabkiisa gurigiisa oo ku yaalla magaalada beledweyne qaraxa oo jugtiisa laga maqlay inta badan magaalada ayaana ahaa qarax lasoo geliyey eh, jawaan iyadoona eh, ay qarxiyeen kadib markii uu kasoo baxay salaadii cishaha kadibna la damacsanaa in lagula eegta halkaasi balse uu ka badbaaday oo garaadka uu beed qaba sida ay inoo xaqiijiyeen goobjoogyaal halkaasi ku sugan magaalada beledweyne inta badan waxaa ka dhaca qaraxyo iyo weeraro lagu qaado xarumaha dowladda ay halkaasi ku leedahay iyadoona inta badan khasaare xoogan oo dad shacab ah ay gaaraan khasaaraha ka dhasha sidoo kale sidoo kale waxaa ka dhaca beegsi ay debley hubeysan bartilmaameysadaan ee eh, xubna ka mida ah dowladda iyo waxgaradka ku sugan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan gabagabada barnaamijkeena ayaa isla sii gaaraynaa saaxiibayaal markaas waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan Thank you koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha ka soomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan kalamaanay adduunyada war baa jireeye weerar joogtaae weheshada ilaahay aga wargooyin maanta mawaaqa laa idin wacdiyey war cid kastoo wax ku anfacaya kuu sheegta lacagta ka qaado waana masale diiniya war mustafa ba wuxuu yidhi maanta laga bilaabo sheekh mustafa ha laygu yeedho warwaraabab hata kahor walibaanay aamiin hali eroy waradhaaye mustafa maartinkan iyo maykal maryamihii hore maxay isu ahaayeen waayahay ku daaye wadaadeed maraysa yadheegi jeri warwar maysiina madaxweynaha eritreya siyaas afwerki waraysi afar saacadood iyo dheeraad ah bixiyey nus ka mid ahna wuxuu ka hadlayay arrimaha soomaaliya war ustaadka ashardii hata kahor isu dhiibiya kana naga waay war afaweerka wariyaasha u howlaa afar saac iyo dheeraad maxay ahaayeen war lagamana tegi karo lagumana celin karo sababtoo ah waa cunaya marka waa ku qasban yihiin intuu hadlaya inay duubaan war anigu waraysigaa waa daawaday laakiin waxaan kala garan waayay weriyuhu inuu xidhiidhiyo ahaa iyo inuu waraysi qaadaayey nacam fariid eedi eed waarun ah. yalaha ay samee'adan walaagabilin dhiiba gudbiyaay aryaadhaha kuwa soshiyal miidiyaha dadka ku waala ah. qof waalana iyo waxau raba ku warramay waxay dhahaan kiib goyn hore u soco war maalin dhoweydba midbaa facebooka wuxuu ku soo qoray xaaladda dalka uu ku jiro mid la fiirsan kara ma aha dabadeedna in wax laga hadlay aan la socon ayaa ka midsi wuxuu ku soo qoray walaal guusha waad u qalantaa war waali af weerkaa noogu filana warkayga dhegaysta waxa uu yidhi soomaaliya nitatrut militeyatri kutatrut xasan shiikh dutatrut farmaajo ditatrut eritreya soomaaliya kutatrut askariya xabad rud xumbaal askartan xabadaha iska ridaysa dadka lay haysa asagaa soo amray xabad rud ilmahaan arkay adoogood waa tahaan maqli jiray alla ilaahay ardadaan arkay macallinkoodii waaya hadduu xabad rud yidhi war afiritiryaanka ma taqaaniine afhaweerka waxaa kaluu yidhi soomaali kurbad rud mara macawisley hadlayana wuxuu yidhi maleshiyaantid ridad rud war hadduu macawisley ridad rud ku yidhi alla ilahay warkaa shabaab buu ka maqlay war marow siyaasaddii mucaaradka hadlayana wuxuu yidhi mucaaraditna magaalada dhaxanhud warlankiishiidalow degan eh. welijeedhahan gobadaasi warwar laydinma sheegi karee eh. waxaan ka yaabay isfahamka madaxda eritariya iyo wariyaashooda eh. mar wariyihii waraysanayay afweerki inta daalay uu hurdoodayna madaxweynihii wuxuu yidhi waan fahamsanaya waxaad wax iga weydiinaysaa arrimaha jubballaane hadda diyaar uma hiinaan ka hadlo war cabdikuusow qarandumi saa tahay ustaadka warkiisaa ku xadgudbine wuxuu yidhi soomaaliya faragelin shisheeyaa ku jirta ciidankoodana shisheeyaa soo tababara war isagu sokeeyaas ma waa soo tababaraaye warkaa iga dhexgelayna wuxuu yidhi ilaa soomaaliya ciidankeeda tababaratana ah. ma xoroobayso waxaase ka sii darreeduu sii raaciyey ah. annagu soomaaliya waa garab taagannahay ciidankana waa u tababarayna marka waxaan la yaaba taladii uu soomaalida u gudbinayey ah. isagiyaa burburiyey war axmedow adigaan fahmine afuweerki markuu hadlaayey nin soomaaliya uu iska dhigaayey baasaboor soomaaliyana wuu haystaa warnimayo afuweerki warkiisa ma taqaaniine maruu macawisliika hadlaayay wuxuu yidhi maleeshiyaadka waa in laga ilaaliyaa ahanaan kadib xoraynta iyo dibudhiska dalka war taasna mashabaabaa ah uga dacwooday macawisley iyagaa dhul badan xoreeyey war soomaaliya boqol iyo afartan kun ilaa boqol iyo lixdan kun oo askariya u baahan tahay uu yidhi war kuwa u soo tababaray kaliya inaan haysanna miyo u maleeyey warsaaka waxaan arkay nin odayo markuu gurigiisa ka soo baxayay ku ducaysanaya ilaahow ciidanka eritereya lagu soo tababaray khayrkoodana soo xiji shartoodana naga xijaab war ninka odayga ma wuxuu og yahay ciidanka in la soo baray xabad rug aryaadaha soomaaliya masiibo ay gacmaheera kula timidaa ah haysatee inay dib isugu noqoto ilaahayna u noqotaa laga rabaa laakiin walaalahayn turkiga masiibo rabbaaniyaa ka dhacda dhulkooroo dhulgaliir kalaa ka dhacay hadda ilaahay ha badbaadshaan leednahay soomaaliduna meel kastoo ay joogto walaalahaynaas muslinkaa how duceeyaanaan leenahay war cabdulla dhulgariirku ku mayrka turkige ilaa suuriya u gaaraya ha loo duceeyo dhammaantood war kale maanay war ma haysiine cayaarihii degmooyinka gobolka banaadir iyo degmada balcadoo lagu biirshay isniin waa tii xarigga laga jaray iyo balcadoo lagu bilaabayna dharkeenley ah. baa badisay saddex iyo eber baana tartanka ku bilowday hase yeeshee maantay garoonka injineer yariisow agtiisa bug baa ka bilaabatayoo cayaarta waa baaqat war bugtu garoonka uma dhowee mataxadaraa loo baajiyey warawowood lagub war ma haysaane waxaa shabaab lagu laayey baa layidhi tuulada caadley ee mahadaay hoos tagta afartan iyo hodhodho baana ka dilay bay tiri dawladdu aryaa hodhodho awowgaan yahagubine mahaday waa fogtae cabdicasiiskaanay ka socotaahe ilaahay hana war walba waxaa hore loo yidhi raad abeese nin raacow raafafkaaga ka eg war ilaahay ka cabsa argagixisa abeese ka darane waar dee burkaaga qaado madaxa jabima abeesaa dili weyday war waxaan la yaabanahay sargaalka la leeyahay gurigiisaa la galay furunta ma looga baqay waata xaafadda iyo carruurta loo soo dibamareeye war gurigaan sargaal ma joogine raggii rag ahaayoo furunta looga baqay aamalaha xaafadaha loo soo raadshay war ninka dhaawacaaga dila oo isku daya meesha lagu daaweynaya inuu raadiyo wuxuu ku yidhi dhaawacayga dhammaystir war dhaawacooda iyagaaba dhammayst dhammaystira ciddii kaloo dhammaystiraysana danka ma laha aryadhaha waad maqli jirina shabeel ka yidhi ilmahayga geelma dirina gara inda buuraad dishay aga wargooyinsay wax idinka yii majana furin ku jiraa loo dhowaan karaa war waxaa la yaab leh maqasha ariga ama waxaraha markay dhashaan bil gudaheeday ku ogaadaan dawacadu inay cadowgooda tahay laakiin soomaalidu lix iyo toban sanay cadowga laynaya bidhaantiisa garan laadah waraxmada axmedow war ku daalin dawacuba haddau ari dibaday duurka ku haleelo dagaal kama malaystiya difaac daqan reegaaraane dushiisa goortoo arkow dudi dhammaantiiye daahu saarayn hadduu deegta kala raaco asagoo dayayow durbuba daga ka reebtaaye isumana danaanshee horow uga dareeraahe dabcigiisa dul yeeshayaan idin dareensiine wiil yaroon da'weynaen dullina ou dabka u dhiibay duhurkii hadduu door ku dilo meel dad badan joogo damirkoo dhaqaaqiya haddii diirba laga waayo damaashaad hadduu uga qumoo loo deldeli waayo maxay duunyo dhaamaan runtan la isu diidayn war horaa waxaa loo yidhi ummaddii isdullayda duunyada ma dhaamaan war dunyadaba ka roon oo haddii ay weydo difaac dugaagga dugaagay arkayaan ayagu waa ka didaan war anugu maalmahan waxaan la yaabanaa dad ku doodaya degmooyinka shabaab haysto maxaa loo godoomiyey aryadaha samigay cabdullo yaabayna wuxuu yidhi ow masheexaan reer shabaab kaalkaal oshaar kaastay isku sharxaan masheexaan reer shabaab kaalkaal oshaar kaastay isku sharxaan abdulow samaga ma dheegi jirna miyaa shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan naw waar madayow kuma fahmayno war madigu kula hadlo war isinba aanood iska fahmu aysantiin isin la isfahma oo madayow haddaad ku noqonaysid miyaanu ka hor joognaa dhowdhanow may farakiingajara war gobolka mudug bacadweyne iyo deegaanada ku xeeran dig iyo dam baa ka socotaa la yidhi maanta kabtaydhi maaragtayna waa la sheegay hadda wixii soo kordha waan dheegi jiray banmaday ka maqli jireye waad dheegi doontaan aryaa bacaad weynoo mudug ka tirsanaad sheegaysa mahaan laansareeta agtiisa ahay ka qoyan tahaana lagu yidhi war waxaan maqli jiray yaa casuumay waddada yaa ka daayey guriga yaa geeyey qorshaha yaa wax ka ogaay abdukuusoota gobayeena erta fadaase abwaanguura aniga hadda ka horay koobiyeyey rafaad noqotay buurtaad rakadeeda fuushe calamo muuse buuxiyoo garadada la hadlayaa heesta qaaday war laascaanood warna kama haysid dagaal kalaa ka dhacaye dhegay faray wah dhegaykii faray kin dagaalka ka jaraana waxnama duqaymuhu wax ka ogaay war waxaan maqli jiray eh. wehey waaqlaanu baxayo eh. cilaan weehaabaya war xaaladda laascaanood eh. intaan inay soo gaarto ma ahayn waxaana muuqata inaan labada dhinac nabad laga wada shaqaynayn ama duul kaloo labada dhinac ahaynu ay fidno wadaan ah salaadiin erga ahaa soo gaarta laascaanood ayagoo jooga in xabad la bilaamaana jid ma ahayn kala wareeg may ahayd warwarka hayga dhex geline ah. saraakiil buntland ka tagtana inay laascaanood tageenaan maqlay naw warma ma baa tegey war moorgan waa waayeeloo xilliguu dagaalami jiray ma ahae ah. xambaa waxay sheegaysaa b s f iyo madaxdoodii ah. inay gobolka sool tageen wargooyin war ma haysaane laascaanood wax lagaga dhaanteeyey sooley hedhe sooley waanu soo soconnaaye war bashaarow sool iigu kaadiyey jijiga maxaa ka socda war malantina dariiqyada taagan miyaad arag war afgembi qarsoodiya miyaa ka jira war mandheerayaa tegey war somalilan waxay qaadaysaa war ma haysiine abidkayba waan jiray jabintuu dhacay fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xog waraysi barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah siciid cabdiraxmaan cali farsamada sheekaya iyaa ka qaabeynaya caawa intaan barnaamijka mid lacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo dagaal diyaar baan baanahay danteenna wada jirkiyo bogtaan dawaynlaha dawaynlahaa bogtaan dawaynlahaa dadkii dadkii dhashiilahay dalkan dalka difaac dagaal diyaar baanu nahay waxaanu duubanahay danteenna wada jirkiyo bogtaan dawayn lahaa dawayn lahaa bogtaan dawayn lahaa dumarkiyo caruurta danyartiyo miskiinta madilo anigu madilo walaalahay madilo dumarkiyo caruurta danyartiyo miskiinka ma dilo anigu ma dilo walaalahay ma dilo taagan yahay deriskiyo adduunka intaanu dooxanaado madago anigu madago qarankanaga madago deriskiyo adduunka intaanu dooxanaado madago anigu madago qarankanaga madago kuwaan dirnahayn oo aan damaq lahayn ayaan la diriraya la dir oo waan diidanahay deegaanada dhulkayga aanun ku daabin calan cawaale uun dulbaban dangiigsanaya oo gumaysi dooni mayo qabyaala dooramayo kuwaan dirnahayn ee aan ka maqlahayn ayaan la tiriraya la tiro waan diidanahay deegaanada dhulkaygaan uun ku daabin calan cawaalo oon dulbaban dankiig samaya oo gumaysi dooni mayo qabyaala dooramayo